الرجيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوة الأعزاء waxaan rabbi ku mahadinhaynaa oon aad ugu mahadinhaynaa mahad oon la koobi karin allihii kitaabkiisa casiiska intuu na waafajiyey oona makamiyey noo taam yeelay allahaasaan ku mahadinhaynaa alxamdu lilaahi rabbialcaalamiin waxaana rabbi ka baryaynaa oonka rajaynhaynaa inuuna fahamsiiyo macnihiisa kuwii ku camalfalana alla naga dhigo kitaabka qur-aanka ee casiiska ah ruuxa muslimka ah ilaan kaafir kuma intifaacahaye markii loo fiiriyo awalan ruuxu baadle inuu ogaado waxaan kitaabkii ilaahay inuu yahay oo qalbigiisa uu ku weynaada kalaamullahi inuu yahay lafdigiisa inuu barto macanihiisi inuu barto inuu ku camalfalo arintaana rabbi inuu baadle markaa u sakaansado oo ilaahay baadle markaa u cuskado shaydaanna khatartiisuu ilaahay uu ka magan galo yaal ruuxa muslimka ahaa loogama maarmaan ah lagama maarmaan wey inuu la yimaado sidaa darteed haddii ilaahayba kitaabkiisina waafajiyey inaan haddana ku camalfallo oo macnihiisa inuuna fahamsiino ilaahay aan weyddiisanno cadowga ilaahayna baad marka aan oo shaydaan ahana aan ka magan galla ilaahay taasaa lagama maarmaan ah. marka waxaan jeclahay haddii ilaahay yidhahda afar qodob oo gaagaaban oo kitaabkaas inoo dhammaaday yacnihii daba socod u ah inaan taabto afartaa qodob oo ah awalan kitaabka ilaahay barashadiisa iyo baridiisa tacalumkiisa iyo tacliimtiisa oo nabigu hal xadiidkii ku jamciyey aha nabigu calayh salatu slam xadiidkii saxaanka khayrukum riwaaya afdalukum man tacallama alqur'aana wacallamah dadowka idinku khayr badan ama ka idinku fadliga badani waa nin horta qur-aankii ilaahay bartay ummaddana sii baray kitaabkaas markaad barato ood wuxuu yahay aad ogaato haddana inaad ku camalfasho alcamalu bikitaab illaahi tacaala hadaadan ku camalfalin waxba barashadiisu baad xujatun calayk laa lak korkaaganbu xujo ku noqon haba yarata wax kuu faa'idayn mahay barashada kitaabka ilaahay aad baranaysid ku camalfalayso iskaa adugu baadle marka umana baran kartid ugumana camalfali kartid biidni rabbika bay ku xidhan tahay waa inaad mar walba rabbilcizi aad arrintaas u kaashato hadday baryo tahay hadday tawakul tahay hadday rajo tahay inaad ilahay ku tiirsanaataa lagama maarmaan inaad ilaahay ku tiirsanaataa lagama maarmaana intaasoo dhan adigoo kitaabka ilaahay barashadiisii lafdan wa macnan ku talagalay oo ku jira oo hadana inaad ku camalfasho baad marka ku talagalay oo haddana arintaa allihii ku abuurtay baad markaas u bandhiganhayo u cuskanhaya aan meel kale u cuskanhaynin haddana waxaa laga maarmaana ah alxadaru min caduwillaahi tacaala ibliis intaba adoo hayuu baad marka intuu kaalinka kaa tuuro iyo kulliba baad markaas arrinto dhan bilcagsi kaaga dhigi baad adigii dadaala hayay laga yaabaa inaad gebigaagaba ka dhex qur-aanka ilaahay noogu sheegay baad khatarta u leh aahay asagana baad markii ilahay ka magan gasho afartaa qodob baan insha allahu tacaala baan rabaa inaan wax ka taabto kitaabka ilaahay wuxuu yahay inaad barato ummadana aad sii barto lafdan wa macan inaad ku camalfasho barasho keligeeda dhib mooyan dheef lagama hele inaad way ku camalfasho inaad arintaa ilaahay al ictimaadu ila allah watawakulu calayh inaad allah baad markaa arrintaa ad cuskato oo iskii baad nin wax u baranhay ama asagu baad markaas is xoogii wax u keeni kara aadan iska dhigina mar walba ilahay u sakaansata arrintaas iyo inaad digtooni mar walba ka qabto waayo caduwullaahi ibliis oon asagu dan kale lahayn inuu adiku simbiraxay un rabo waad adii ilahay inuu kala gooyo un rabo adii ilahay inuu kala gooyo un rabo marka insha allahu tacaala waxaan ku hormarahayaa bal kitaabka ilaahay aayadahan soo maray kitaabka ilaahay markii la yidhahdo qur-aanka ah suuradood baqra ila birabinaas inta u dhaxaysa waxaan u malaynayaa waama soo marrayba inaan fahanno oon ku camalfallo ahay yaa inaga dhiman muhiimadduna waa intaas muhiimadduna waa intaas marka bal aayadahan soo marmaraynay intaan meel kale la gaarin oon meel kale loo kacaynin bal waxay baraarujin hayeen bal aynu qayb ka mid abaadle markaas aynu soo qaadanno ayadoo ilaahay kitaabkiisa siduu baadle marka marna barashadiisa noogu boorin marna macnihiisa inaan tadaburro noogu boorin marna inaan ku camalfallo inoogu boorin mar walba inaanaan ka maarmi noogu boorinhayo hal aayad baa inagu filay haddana ilaahay hal aayad naguma daynhayo labo saddex afar shan lix labaatan midna kolba laynagu soo celin waraa kitaabka ilahay la soo dejiyey waraa kitaabkaygii soo dejiyo xaqa waraa kitaabkaygii baad adduuniya aakharaba idin anfici kolba lagu calinhay oo kolba lagu calin oo kolba lagu calin kolba lagu calin maxaa keenhaya allah hal mar inuu hadlo oo aayad inoo soo dejiyo kitaabka wanaagiisa iyo sunoo anfici baad marka sheegaysa yaa inagu filayda intaa maxaa loo soo calcelin annaga adaygeenna waa la ogyahay qalbigeenna qur-aanka baadle wanaagiisa iyo baadle weynankiisa qadarkiisana waa la ogyahay marka ku calcalintaas calcalintu saamayn bay keentaa saa baa mar walba lagu soo calcalinaya mar walba saasaa lagu soo calcalinaya dhibka u badanoo hadda innaga ina haystana garashola'aanun ma ah garashola'aan wayna haysaa oo shaki kuma jiro oo qur-aankii iyo macnihiisii waan wada naqaanaa waxaan odhan karra ma ah laakiin waxaa inooga weyn camalfalka xagga garasho la'aanta camalfalka inooga weyn maxaa yeelay nin waliba intuu garanhayo hadduu ku dhaqmi lahaa inta kalena alla waaba u fudaydin lahaaba ama wayba iska sahlanaan lahayd ilaa nin waliba halkii masale u yaqaano caalim buu ku yahay ogow hal mas'alo oo taqaano caalim baad ku tahay marka masaa'ishii aan naqiinayba haddaynaan ku camalfalaynin to kale barashadeeda maxaa laga sii faa'idi waxa laga sii faa'ida male adiga iyo culimadaha masaa'ishii baad la iyo tii kala garanayay haddaad macnihii caamay un ka tahay oo caamaygii ama wax dilahaya ama wax dhacahaya ama beenta sheegahaya ama wax dhibaataynhayan aad la mid tahay muxuubaade marka cilmiga aad kordhinaysa nacfigu keeni marka muxuu yahay nacfi ma keenhayo cilmigaagii oo dhan iyo waxaad baratay baad le xujatun calayka buu marka dhibka u daran inagna haysta waa xagga camal fal la'aanta nagu daran oo ina haysa eh, hay bayna noqonine marka waxaan kitaabkeena ku soo maray asagoo ilaahay nagu boorinayo ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم ولهديناهم صراطا مستقيما balaayada macnaheed aad u fiirsada aayadahaas waana soo maray bal nin walba macnaheeda u fiirso ilaahay muxuu leeyahay walow annahum dadkii facaluu ay samayn lahaayeen maa yuucaduuna bihi waxaa lagu waaninhay ilahay intee bina waanin qur-aankiisa intee ayad buu wax noogu sheegay intee ayadood baa xugunna loogu sheegay intee ayadood baa qiso laynoogu sheegay intee ayadood baa wacdi laynoogu sheegay intee ayadood baa waciid laynoogu sheegay meeqa ayadbu ilahay nagula hadla waa meeqa kun meeqa xugunoo kala bedelan baa laynoo sheegay adduun iyo aakhra layna kala baray kulli baad marka ilahay muxuu yidhi walow annahum facaluu maa yuucaduuna bihi dadkani waxa lagu waaninhayo oo lagu wacdinhayo oo loo sheegahayo hadday samayn lahaayeen oo siuu ilaahay u amri baad lagu hogaansami lahaayeen oo wuxuu ilaahay u amray ay fartoomi lahaayeen oo wuxuu ilaahay u ka reebay ay ka hadhi lahaayeen lakaana khayran lahum kaasaa uga khayr badnaan lahaa amarka ilaahay oo khilaaaan ilaahayo intuu kula hadlay waxaa iska daa ku yidhi ood khilaaftay ilaahayo intuu kula hadlay waxaasaa dan kugu jirtaa samee ku yidhi addunya aakharaba ood khilaaftay waxaa kaaga khayr badan oo u soo dhowayn amarka ilaahay od qaadato wuxuu kaa reeb ka hadhan lakaana khayran lahum ficilkaas wixii lagu waaninhayo ay fartoomahayaan kaasaa u khayr badnaan lahaabali wa ashadda tahbiitan kaasaana u sugid badnaa oo iimaankooda u sugid badnaa oo yacnihii baadle markaa inay xaqii baadle ku sugnaadaan oo rabulciza uu ku sugo kaasaa ugu adayg badan aayaddii baadle aad heshayba oo lafdigeedii aad heshay ood macnaheedii aad heshay waad ku camalfashay amarkuu ilaahay u ku saaray yaad ugu fartoontay nahyigu ilaahay u kaa reebay aayaddii yaad kaga hadhay qalbigaaga ilaahay xaquu ku sugahaya mar walba oon darsinka aan bilaabanhayn ducooyinkeenna waxaa ka mid ahaa waan u malaynhayaa inuu ilaahay baad quluubteenna baad uu ku sugo baad iimaanka baad اللهم ثبت أقدامنا على الصراط وقلوبنا على الإيمان أن كنت عايسنين وإلا وماشي بعد لغا مارمان كايت wa waashadda kaasaa u daran oo u adayg badan tahbiitan sugidda oo rabulcize uu sugahayo ruuxa ku fartoomay oo amarkiisii qaatay inuu xaqabad bad ilaahay ku sugo inuu gomadiisa xaqa alla ku sugo qalbigiisa tasdiiqii iyo bad markaas wadadii wanaagsan inuu alla ku sugo kaasaa u adayg badan baa leeyahay wa idan hadday markaas sidaa yeelaan oy amarka qaataan oo waxaan ka reebtoonaana ay ka reebtoonaadaan oo waxaan ku waanino ay ku waantoobaan buuhi ilaahay la aataynaahum waanu siin lahayn min ladunna ajran cadiiman ajri aad weynan badan baan ka siin lahayn baad oo la garan karin baadle markaas nin alla tusay unma kolkaas hadda adduunkaba ma jira waa jannadii jannaduna kolka la soo uruuriyo ha la hal la ammaano waxaanu waad yacnihii garanhaya lagu soo dhoweeyo laakiin gebagabadii xadiidkii saxaanka nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiilqudsigii unbu isugu soo iman oo waayo uu ilaahay uu yidhi baad acdadtu licibaadiya asaalixiin addoommahayga saalixiintaa waxaan u diyaariyey maa laa caynun ra'ad waxaynan ili weligeed arag walaa udunun samicad dhegina weligeed ayna maqal walaa khadara calaa qalbi basharin bashara qalbigiisa aan ku soo dhici karin baad kaasa loo diyaariyay haddii amarkayga ay qaadan lahayn buu ilaahay oo waxaan ku waaniyay baad markay ku waantoobi lahaayeen taasaan u yeeli lahaa baad wa idan la aataynahum min ladunna ajran cadiiman wala hadaynaahum waxaanu ku hanuunin lahayn siraatan mustaqiiman jid toosan baad siraadka waa kee waa wadada ugu gaabanoo alla waay marka kugu xildhowiyo wadooyinku way badan laamo wadooyinku way noocyo badnaan karaan xataa wadooyinka khayrkaaba kala duduwan wadada ugu toosan oo dhuundhowga ah oo rabulciso baad ugu dhawaalka badan yaa haddaad kitaabkiisa qabsato yaa markaas kitaabkiisa kugu bixin wala hadaynaahum siraatan mustaqiima kaasubaad ilaahay u leeyahaybaa marka inaan marka ku fartoonaanno ilaahay baa wuxuu nagu waaniyey kitaabkiisa oo nu qaadanno inay lagama maarmaan tahay bay ayadaasina tusi midda kale tusaale yarba ilaan ilaahay koonkan markuu abuuray makhluuqu ku dhex abuuray bani aadam baa ugu barako badan oo ugu khayr badan oo waa la ogya shaki ma leh asagaa ugu karaamo badan oo ilahay ugu karaameeyey karaamada bani aadamkana ilaahay wuxuu ugu talagalay u karaameeyey kitaabkiisanuu ilaahay u soo dejiyey kitaabkanuu ilaahay u soo dejiyey bani aadamka noloshiisa adduun iyo aakharaba inuu ku badbaado ama rabbi baad markaas yacnii xidhiir inuu kula yeesho wuxuu ilaahay ugu talagalay waa kitaabkiisa wixii kaloo dhan kulli farac farac sunnada nabigu calay salaatu kitaabkii bay sii fasiri aqwaasha culimmadu waadle marka iyagaa unbay sii fasir istinbaadii qiyaasiya wax ay kala babaxayaan laakiin muhimmadda adduun iyo aakharaba in lagu liibaano oo insaanku rabbigii uu ku aqoonsada ama xiriir uu kula yeesho waxa loogu talagalay waa kitaabka ilaahay kitaabka ilaahay marka kitaabkaas lafdan wa macnan inaad baratood ugu camal fasho mooyeen si kale inaad marka rabbi ugu xidhnaataa ma suuragal ah lafdigoo keliya haddii aad barato ooda macnihiisii aadan baranin kuma anfacahay mana soo dhowo ku anfacabaad kuma anfici karo lafdiga qur'aanka macnaha ileen qur-aanku wuxuu leeyahay waa wasiilo iyo qaayo iyo maqsuud buu kala yahay lafdigani waa wasiiladii macnaha lagu gaadhayo macnuhuna waa maqsuudkii iyo qaayadii looga talagalay kitaabkabaad qur-aanka soo dejintiisa waxa loogu talagalay inaad macnihiisa fahamtood ku dhaqanta wey lafdiguna waa wasiila hadii aadan marka lafdiga keliyaaan baranti lahayd haddaadan midnaba barin iga badaa hadalkaaga taas baad mar kama sheekaynhayne haddaad tira lafdigii keliya un baan baran macnihii ma baranhayo suuragal maaha kuma anfacahayo kitaabka ilaahay lafdigu maan ka aqrin haddaad tira macnihiisina ma tadabburahayo kuma anfacahayo xujatun calayka buu noqone laa xujatun lak adiga baad xujo kuma noqon haya adiga dushaada xujo ku noqon haya arintaasna hadee aayadaha qur faraha badan oo quraanka aanka soo dejintiisaba ilaahay xigmad u soo dejiy ku cadaynhayo aad u fara badan weliba kuwaasaa wada cadaynhaya culimaduna islaamkubaadle way ka hadlaan aad bay uga hadleen qur-aanka ilan lafdigiisi in la isla bartaa loo baahan yahay lafdiga keliya inaad ku gaabsato suuragal maaha bal eh xadiidkii saaxaynka khawaarijta markuu ilaahay nabigu calayhi nabigu uu caayahay ama xumaantoodu ka sheekaynhay muxuu yidhi waxaa iman doona qoom oo salaadooda markaad aragtaan tiina aad nacaysaan soomkooda markaad aragtaan kiinna aad nacaysaan qiraa'ada qur'aanka kadaalik laakin muxuu yidhi wayaqra'uuna alqur'aana walaa yujaawisu xanaajirahum qiraa'ada qur badaxa waa lagu ammaanay ogow khawaarijta dadka uga aqrin og yihiin laakiin qur-aanku ma badbaadin ogow xaggee laga haystay qur-aanka baadle marka macaanidiisii qalbigooda inuu dego oo ku dhaqmaan kaasaa laga hojiyaaley lafdiga qur afka laga aqrinhayo muhiimaddu maa waaba taa lagu ceebaynba khawaarijta oo le qur-aanka ugu aqrin og marka way aqrinhayaan weliba waxaad mooddaa sidii loo soo dejiyey asagoo qoyan sidii loo soo dejiye ah yay u aqrinhayaanbuu nebigu calayh salaatu wasalaam laakiin maxaa loo diiday waxaa layi qalbigood hoos uguma degaya macnaha wiyago laa yujaawisu xanaajirahu kalxamahooda hoos ugama degahayo qalbiga ma degahayaa layidhi marka waxaa la rabaa qur-aanka inuu macniisu qalbigaaga dego inaad tadaburto ood ku dhaqanto inaad rumayso kolkaasuu ku anfacahaya marka sidaa arrintaas wax yar waxaan soo qaadanhayaa mufasirkii weynaa oo qurdubi kitaabkiisa baa markaas tafsiirkii weynaaya baa markaa mudawalaadka ka mid ahaa aljaamicu liaxkaami lqur'aan gogosha hore qur-aanka markuu kaga hadlahay yuu mas'aladaa baad markaa fasalahaan u soo qaatay marka gogosha marka culimada qaarkeedna gooni ay sidanoo kale u soo sooceen marka bal wuxuu yidhi baad marka meesha masaladaas yaan wax yar ka soo qaadan qurdubi baa marka wuxuu yidhi alfaslu alxaadi cashar fii kayfiyati tacallum qur-aanka kayfiyadii loo baran lahaa wlfiqh waayo kayfiyadii baad loo fahmi lahaa likitaabillaahi tacaala wa sunnati nabiyihi ku cadfay sal allahu calayhi wasalam iyo wamaa jaaa wuxuu yimid buu yidhi annahu shani xale ama annahu qur'aankii suhila in loo sahlay oo loo fudaydiyey calaa man taqadama alcamala bihi duuna xifdih qur kulligii baan wada xifdin intaad odhan lahayd adiga oo suuraddii aad barataba macnaheedii la fahma suuraddii aad barataba macnaheedii la fahma inay ka xal dheertahay baad quraanka lagana fahmi og yahay baad kulligii baan wada xifdin ciyaalka marasta oo aan aad ayagu aan maskaxooda u sii dheerayn oo lafdiga uun xifdin kara iyo arrintaas ku fiican tahay dadka waaweyn matniga un baan xifdin keliya waxay uga sahlantaha uga macaantaha lagu yidhi adigoo lafdigiiyo macnihiis la bartabaad وما جاء أنه سهل قرآنك إن لو سهلي على من تقدم العمل به دون بعد مركا سهل إن لو سهلي على من تقدم العمل به دون حفظه وحوصوا قاتل مركا صحابة أجلده وحي كسونا هذا قولا وفعلا ذكر بعد أبو عمرو الداني قارقي وينا يا وحي في كتاب البيان له بإسناده سند أهان ويأسوه كسو ساري عن عثمان بن عفان هذا خليفكي بعد مركه قرانك loo nisbeenay masaaxiftan uthmaaniga leh oo quraanka baad marka diiwaan galkiisa waxa loo nisbeen jiray wabni mas'uud abdullah ibn mas'uud waa ninkuu nabiga kaleey salaatu wasalaam ninkii dooni quraanka siduu alla u soo dajiyay asagoo u qoyan oo u cusub inuu aqriyo ninkii dooniyow ibnu um abdi qiraadiisa wada qaadalay ninkuu nabiga kaleey salaatu xadiidka sugan abdullah ibn mas'uud wa ubay ubay ibn ka'abna waa ninkuu nabigu saxaabada isku wadaro uu yidhi aqra'ukum likitaab illahi tacaala ubayun kole kulli saxabado isku wadadaraba saxaabado dhan ninkuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam aqra'ukum likitaab illahi tacaala ubayun ninkii la yidhi wey saddexdaaba wuxuu ka soo tabinhayaa anna rasuula allahi sala allahu calayhi rasuulka ilaahi kaana inuu ahaa yuqri'uhum saxaabada mid aqrisiiya alcashara toban aayadood kale falaa yujaawizuuha tobankaas baale markaas ayadood ma ayna muuna gudbin jirin ama mayna ayagu gudbi jirin ilaa cashirin ukhraa toban kale uma gudbi jirin xataa yatacalamuu maa fiiha tobankaa waxa ku sugan ilaahay ka fahmaan oo min alcamali camalaba wixii camal ah oo aayadahaas ku sugan ilaahay ka fahmaan toban kale mayna u ordi jirin buu fayucallimuna alqur'aana walcamala jamiican nabigu camalkii lafdigii qur'aanka iyo macnihiisii hal mar buuna wada bari jiray buur waxaa kaloo baad markaas haddana uu imaamku soo arooriyey weliba bisanadin asagoo baad sanad ahaan wadakara cabdurasaaq can macmarin can cataa'in waayo markaas asagoo baad marka sanadkiisa soo tirinaya can abi cabdiraxmaan asulami qaala inuu yidhi kunnaa waxaanu ahayn idaa tacallamnaa cashara aayaatin toban aayadood markaanu baranno oo min alqur'aani lam natacallam maanaan baran jirin alcashra alatii bacdaha tobanka ka dambeeya xataa nacrifa ilaan ka aqoonsanno xalaalahaa tobankii hore xalaasha ay faa'iidayn hayeen wa xaraamahaa wa amrahaa wa nahyaha inaan intaba ka aqoonsannaba wuxuu soo arooriyey baad marka imaam maalik muwadda baad oo imaam shaafici uu yiri samada baad marka hoosteeda ardada korkeeda kitaab ka saxsan ma joogo uu yiri baad imaam shaafici ee intaan bukhari muslim la alifin ogow baad ilaan way ka horeeyeen ayaguna baad saxay baad lambar koow buu joogay baa markaas imaam malik marka wuxuu soo arooriyay annahu balaghu anna abdullah ibn umar makatha ala surati al-baqara 8 sanina bal yata'allamuha abdullah ibn umar inuu baad 8 sana suratul baqara baranhay waxay culimadu taa kaga jawaabeen marka maxaa baqra waaba agdhigi nin weyna muba quraanka dhan 8 sano ku xifdiyo macnaha soo degdeg soo kan ma wuxuu yiri baad xaafidkii weynaa oo sharxayay baad marka muwada maalik zarqani arinta ha u qaadanin buu yiri abdullah ibn umar fahma qulays ama wixii kale baad inuu markaas intaas u dhafadhiyay baad kallaabu maya buur suuragalama waxa weeye buur dadaalku ku dadaalahay aayad walba wargoran macnaheedii macnaan ahayn baad fasalkeedii fasalhayn arma aad u qaadata macnaheedii sug ayadii la war macnaheedii macnahan armaad u qaadata si kale aad waxaysa armaad si kale baa u fasirata armaad si kale ugu dhaqanta dadaalka uu dadaalhay oo macnaha uu sugahay amarka nahyiga ahkaamta ay leedahay ay uu sugahay kaasuba markaas ilaan waa ayada suurada ugu ahkaam badan suuratul baqara quraanka dhan suurada ugu ahkaamta badan way u dheertay ahkaamteeduna u badan tahay baa xajka obaad meelaha ugu dhibka badana waa kii saxaabada usoo miaal qaadanhayeen kolkay ramyiga oo kale cabdulahi bin mascuud sidanuu u gantay waa kii suuratulbaqara lagu soo dejiye macnaha axkaamtii xajkaysi aada uga hadlaysaa saa darteed miaalan ugu soo qaadan jiray baad sidaa darteed tadaburka baad iyo camalfalka ku camalfalahayay iyo muddada intaa leeg baad ugu qaadatay waxaa kaloo haddana uu soo arooriyey sanad weliba ku soo taxay mufasirkii weynaa mashhuurka aha mujaahid jabri cabdulahi ibnu cabaas xerowgiisana ahaa mujaahid ibnu jabri mufasirkii weynaa inuu ka soo tabiyey asaguna cabdulaahi ibnu cumar inuu yidhi qaala cabdulahi ibnu cumar kaana alfaadilu min asxaabi rasuulilaahi sal allahu caleh wasalam nabiga ragga baadle marka faadiliinta ah oo cajabta badnaa waxay ahaayeen buui baadle fii suduuri haadihi lummati ummadan awalkeedii ah laa yaxfadu min alqur'aani ila suurata aw naxwaha suurad iyo wax la ah, mooyeen baadle macnaha muddo warusiquu alcamala bilqur'aan qur-aanka inay ku dhaqmaan baa lagu arsuqay wa inna aakhira haadihi lummati ummadan aakhirkeedu yaqra'uuna alqur'aana qur-aankay aqrinhayaan warkan waruu la keliyoobi kara ma aha waa ku keeni kara baa nabi inuu ka tabi calayhi salaam inuu meel undabada kula jira laga maarmaan ah as-sabiy wal a'ma araglaawihkii dhoolahaba qur iska dudubin buu dhalalalalam iska siin unugii yaraaba qur min bidaayilaa inaad iska aqrin buu yidhi walaa yursaquuna alcamala bihi waay kitaabka ilaahayna ku camal falaan laguma bilcagsi bay noqonaysaan laguma arsuqayo inayna haysato taas wax shaki ku jira ma ahbal qur-aanka lafdigiisa in badan oo aqrin karta in lanaga helo habo inaan sii badinno waa loo baahan yahay laakiin in badan oo lafdiga aqrin karta in lanaga helo taas wax la fogeysan ma ah laakiin macnihiisii inay ka madhan yihiin muqdamkoodu wax shaki ku jira ma ahbal quraanka macnihiisa ka maran yihiin wax shaki ku jira maaha muqdamka quraanka bad lafdigiisa aqriyabaad sheekhi loo hadana wuxuu sanad ahaan uga soo tabiyay waayo qaarigii weynaa oo toddobada tobanka quraada mutawaatirka ah kamid loo oran jiray baad marka khalaf ibn hisham al-bazar ay oo ruwaadi hadee baad marka toddobadana kamid ah tobankana baad quraadana kamid oo hadee saragii salafka imaam shaafici baan u maray isku sanad dhasheen la oran jiray hadana hadana khaldan imaam shaafici isku sanad dhasheen in la oran jiray taariikhda ayaan aad u filahayaa sheekhaas marka wuxuu yiri hada waa qaarigii weynaay waa hada qarniga waa taabicu taabicinta waa salafki iyo meeshin marhaya wuxuu yiri ma adunnu alqur'ana qur'aankii uma malayn hayabu illa aariyatan fi aydina qur'aankii aariyo baad marka gacmaheena ku soo kaliinuu shay hada hadii lagu aariyo aariyadu waxa weeye war hebelow baad markaa sii shaygaaga aan meel heble ku gaadhi mhm. war shaatigaaga bal sii baad aan meel heble ku gaadhi war kitaabkaaga aan soo fiirfiirsada ii dhib war teleefankaaga bal maanta meel heble aan ku wacay sii caariya baad waa intaa kolkii haddii aad dantiiga soo goytaan ruuxaad u soo celinaysa baad caariya taasaa la yidhaahdaa qur-aankii wuxuu yidhi uma malaynhayo ilaa inuu gacmihina caariye ku yahay mooyin hadda buui waad maxaa yeelay wadaalika anna annaga ruwiina waxaa naloo wariyey buuhi oo naloo soo tabiyey anna cumar bna khadaab radiallaahu canhu xafida albaqarata suuratulbaqara inuu xifdiyey fii bidca cashrata sana dhowr iyo toban sano falamaa xafidahaa markuu xifdiyey macnuhu kale bixade maxaad u malayn cumar ibnu khadaab naxara waa jazuura neefgeelu gowracay buuri shukran lilaahi tacaala shukri baa leeyahay uu shukrinaya baad Umar ibn Khattaab baad arintaas yaanihi baad musannifku meel kale asaga laftiisu ka soo tabiyay Imaam Malik oo uu yiri baad hadathana Malikun an Nafi'an an Ibn Umar qala Abdullah ibn Umar inuu yiri تعلم عمر أبيه البقرة في 12 سنة 12 سنة فلما ختمها مركو ختمي نحر جزورا نفجل قورعبا ذكر لله وشكرا لله تعالى بعد marka ujeedada marka qaarigaas uu rabo marka maxay tahay yacanihii qur-aanka lafdigiisii umbaan oo caariye nagu ah ayadana waa ulaynaga dhex qaadi doonaabad macnaha macna ahaan uma haysano weeyabaad markaasaa wuxuu yidhi hadalkiibu sii taamyaray qaariguyo wa ina alghulaama wiil yar oo wiilasheenna ka mid ah fii dahrinaa buu yidhi yejlisu wuu fadhiisan bayna yaday hortaydu fadhiisan ila waa qaari waa muqri weyn wiil yar baa hortayda fadhiisan buuhi buu فيقرأ بعد ثلث القرآن قرآن كصدح من الله دغ ميل معناها 10 جزء او كلا يو اقرينيا لا يسقط منه حرفا اصلا قرافك حرف ان غفين وان كردين بودي بعد فما احسب ام ملين هي بود القرآن الا عاريه في ايدينا قرآنك عاريه ونagteena ku yahay oo quraan baad marka aan haysano oo macnihiisi baad nagu degan yahay oo sidii loo dajiyay ilaahay ugu talagalay loo soo dajiyay aan ugu dhaqmayna inuu yahay uma malayn haye buuri baad oo salafkii waa saaleh inagu baad markaa xageen joognaa maxaad sa u maleynaysaan maxaan sa aragnaa baad zabankan baad inta marka waxaan kaga soo gaabsanaya culimada baad marka ajilada ama saxaabadii ama salafkiiba quraanka lafdigiisa uu la iska aqrinhayo oo macaniisa la tadabburaynin waxay ka yiraahdeen baad waxaa sabab kugu filanba ilaan culimada tusaalahan baan u soo qaatay aayadaha quraanka ay filan oo aad u faraha badan ilaahay wuxuu yiri أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أفلا يتدبرون ما حي أفير في الله القرآن قرآن قرآن كمعني سما يتدبرون أسقى سامين لها قرآن كم هو كو سامين تدبر بكو سامين هاي آه ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا haddii baad macnihiisa tadabburaan sidoo u taxan yahay soo isu waafaqsan yahay soo xaq u yahay aahay kaasa u soo bixi lahayd markaasay garan lahayn baad kalaamullah inuu yahay markaasay u hogaansami lahayn qalbigooda baad ilaahay u gelin lahaa aahay qalbigooda gelin lahaa aayadii kale muxuu ku yiri afala yatadabbaruna alqur'ana am ala qulubin aqfaluha wal fiiri أفلا يتدبرون القرآن القرآن كمعنيسة محو تدبر الله نمان معنيسة قرين محو تدبر حاسك سهلانون انت معنيسة بران هكو سو دواتي قرآن qur-aanka macanihiisa haddaada garanaynin aqrin waxaad qalbiga ku xaadirsataa inaad kalaamulahi aqrinayso intaas adig kugu sahlan qur-aanka nimaan garanayninow qur markaad aqrinayso daal laguma lehe lafdiga aqriye laakiin waxaad xaadirsataa qalbiga gelisaa mar kastood qur-aanka aqrinayso macnihiiba haddaadan inaad baadle markaas waxaad aqrinaysa kalaamullah oo munazal ah oo ilaahay uu soo dejiyey baadle markaas inaad aqrinayso inaad aqrinayso ka xaadirso baad marka qalbiga inuu ku saameeyo intaanba ugu dhowaado haddii kale qur-aanka macnihiisi baro waajib bay kugu tahay tadabbur am ala qulubin aqfaluha bal mise qulubta baad waxay qur-aanka u tadabburi leedahay quful baa ku wada jaban qul ku jaban yaha agee baad marka quraan waa ka tadaburi baad macnaa ma tadaburi kare lafdiga muqallamiska sida baad khawaarijta oo nabigu laha calayhi salaatu wasalaam quraanka un bay lafdiga ka aqrinayaan laa yujaawizu xanaajirahum kala xamahooda kama degahayo qalbigoodaba alla ma dejinhayo marka waa kan am calaa quluubin aqfaaluha mise quluubta waxay macnaha quraanka u fiirin laadahay quful baa ku wada jaban baa leey aayadii kale ilaahay marka muxuu yidhi afalam yadabbaru lqawla alqawla أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين أفلم يدبروا ولم حي يتدبر لين القول القرآن والقرآن كم حي يتدبر لين أفير لين بل أنت إلهي نقول على العالم فيري أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أفلم يدبروا القول بل أنت اللي نقول على العالم هي فيري بعض المركز آه وأنت هو المركز اللي kitaab anzalnaahu ilayka mubaarakun liyadabaruu aayaatihi waliyatadakara ululbaab wuxuu ilaahay kitaabun haadaa kan kitaabun wey kitaabkaasoo anzalnaahu aan soo dejinay ilaykawa aan kugu soo dejinay muxamadow oo adoo aadan la imanin iyo cod kaloo la timi midna ayna jirin baad kitaabkaasoo mubaarakun la barakeey ninkii ilaahay kitaabkan ehel uga dhigo oo alla uu fahamsiiyo inuu baad barakoobi kitaabka barakaysan isagu inuu ku barakoobi shaki kuma jira baad tan walba mubaarak kathiirul khayr nin alla ninkii baad quraanka ku amal falana inuu mubaarak noqon wax shaki ku jira ma aha ilayka mubaarakun maxaa la daba dhigay cilada loo soo dejiyay fiirsada kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarakun maxaa loo soo dejiyay ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب والفير بعد ليدبروا إن يتدبران آياتي آياته وآياتني محي كينيسا وعيد بكينيسا إلهي أو نكي بالأمر كيسا خلاف عقاب كيسي بعد وجودين هيا بعد عذاب يا نار يا بعد وح أذك إن سامي سو بعد وكعب صدا بعد أسوأ أقرن هاي إلا نفير هذا شرعنا adoo salaad ku jira walow faralkiiba allah ka yeele qur markaad aqrinayso ayadda wixigta markaad marto inaad ilaah ka maangasho ilaahayow cadaabkaaga naga nabadgeli markaad aayad wacdi raxmad waayo iyo janno sheegin inaad ilaahay weydiisato ilaahayow jannadaadiyo nicmadaad aayad tasbiix iyo taxmiid baad mar sheeg ilaahay aad ku xamdido bal fiiri baad markaas nabigu saas yeeli jiray kaleey salaatu wasalaam baad marka liyadabbaru aayatihi aayadihiisa macnahooda inay tadabburaan iyo waliyatadhakkara ulul albaab kuwa aqliga uu siiyo quraanka inay ku waana qaataan ku dhaqmaan hada ku amal falaan waana qaadashada quraanka waana qaadan muxuu yahay waa inaad ku dhaqantaan wada kale ma leh iyo waliyatadhakkara inuu ku waana qaato oo uu ku dhaqmo ulul albaabi kuwa baad marka aqliga alla uu siiyay baad kuwa caqliga alla uu siiye muxuu kaloo ilaahay u leh kitaabun wahaadaa kitaabun mubaarakun whada kitaabu anzalnaahu mubaaraku fattabicuuhu wattaquu lacalakum turxamuun wahada kitaabu anzalnaahu mubaarakun fattabicuuhu waraaca waa kitaab baade markaas laydiin soo dejiyey oo munzala oo mubaaraka أو مركز ليدين بركي barakaysan cid alla cidii baad ku sifowdana ay barakoobaysa baad fattabicuuhu markaa asaga raacay la'allakum turhamuun rahmada ilaahay saasad ku helaysaan baad si kale ku heli miisaan ayadu kulli baad isku wadan bahaya لأن القرآن يصدق بعضه بعضا اسكو ودون بهيا مو إلهي آيدي كلا كيدي كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور biidni rabbihim بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد هذا كتاب أنزلناه إليك محمد أنك سودجين حلو سودجي لتخرج الناس من الظلمات إلى النور قرآنك إن أددك كغا سارتو ظلماتك قال لماذا بعد لماذا جهلك waxa haysta waad in quraanka lagaga saaro baad ila quraanka lagaga bixi karaa baad ila nuuri nuur iftiin inaad u bixiso waxa alla waxay rabbigood ku xidhi lahaa inay baadle marka xaqii fahmaan ah, qalbigiiba ilaah u nuura baadle markaas ah, waynoo iman doonaan ayadaha kaleo ayagana ilahay qalbiga inuu ku nuurahayo ah, ka sheekaynhayo waynoo iman doonaan ila nuuri baadle nuur marka inaad ugu saarto laakiin adigu baad iskaa ka uga saari kara muxamedow ma tihid waayo qur-aanka haba la yidhaahdo wainnaka latahdii ilaa siraatin mustaqiim tusidun weeye kabaadle markaa ummadii baadle gaalnimadii baadinimadii jahligii iskii baadle uga saari karmata biidni rabbihim wey rabbigood baadle idankii inaad uga saarta baadle marka ummadii baadinimadii iyo dalaalkii baadle ilaa siraadi alcasiizi alxamiid allihii casiiska ahaa ee xamiidka ahaa ee sifaadka lahaa wadadiisii baa toosnayd inaad baadle ugu saarto yaa loo soo dejiya kitaabkan baadle saasaa loo soo dejiya kitaabkan u fiirsa Eh, quraan la iska aqriyo wad ujeedadu ma ahbaan maqsuudka quraanku saas ma iyo qaayadiisu baan aayada kale ilaahay muxuu yiri huwa alladhi yunzilu ala 'abdihi ayatin bayyinatin liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nuri wa inna allaha bikum lara'ufur rahim هو إلهي الذي كي وينزل دجينها على عبده أدون كيس محمد آيات بينات بعد حقوق سودجي ليخرجكم إنه إذن كإذن كسار min aulumaati mugdiyaal oo ilahay idinka saaro ila nuuri nuur baad ilahay idin saaraba waina allaha bikum lara'uufuraxiim ilaahay mid idiin turid badoo idiin naxariis badan weeye idinkabaad muxuu idinku tar idinku naxariis badan yahay markuu kitaabkiisa idiin soo dejiyey baad kitaabkiisaas dulmiga idinka saarhay nuurka iyo iftiinka idiin saarhay markuu idiin soo dejiyey iyo raxmad baadle markaas ilaahay idiin naxariistay iyo baadle marka nacmo ilaahay idin nacmay iyo turid ilaahay idiin turahay markaasuu baadle ilaahay idinka dhigaale bal ayadu kulli baad hal mid baa inagu filay sooma hal ayad baa inagu filay bal intuu ilaahay ku calcalinhayo bal idinku u fiirsada baad oo kolba lisdaba dhigi baad aayaddii kale وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون آياتي هرم بلا متفير با آياتي هرم أم بأيضا رباد الله متهيبا آيات دي كله محو إلهي كو يري قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله qad jaa'akum min allaahi nuurun wa kitaabun mubiin yahdii bihi allaahu man ittabaca ridwaanahu subula salaam wayukhrijuhum min adulumaati ila annuuri biidnihi wayahdiihim ilaa siraatin mustaqiim mid kliyaabaaanficilhedogow intaa qalbi adeygeen iyo meesha wanaagga iyo nacmadabad iyo sharafta ku jirta intay la yaa laynagu halcelinaya qad jaa'akum waxa idin yimid dadow min allah ilaahay xaqii waxa idinka yimid nuur nuur baa idin yimid nuurkaasi waa islaamka la yiraahdo nabi muhammad sallallahu alayhi wasallam la yiraahdo waanu isla kitaabka le intaba waa culimada ku fasiraan nuur baa idin yimid wa kitaabun mubiinun kitaab baa marka xaqii oo dhan cadaynay oo baadilkii baa markaas ka saarahaya kaas ilaahay idin keenay nuurun wa kitaabun mubiin maxaa loo keenay baa looga jeedaa yahdii wuu ku hanuuninhaya ilaahay bihi bilkitaab kitaabka ilaahay wuxuu ku hanuuninhayaa man ittabaca ridwaanahu nin walba ilahay kuma hanuuninhayo kitaabkiisa baad nin walba ilahay kitaabkiisa kuguma hanuuninhayo baad yahdii bihi allaahu man ittabaca ridwaanahu ridwaan allah ridaha ilaahay wuxuu ilaahay raadli ka yahay ninka raaca oo amarkiisa qaata oo wuxuu ka reebay ka hadha amarka ah, ilaahayna kow quraanka wuxuu ku fari baa kow ka hadid aahay oo ku tusin hayo aahay ridlaha ilaahay ninkii qaato ilaahay ku hanuun yahdii bihi man ittabaca ridwaanahu ridlaha ilaahay ninkii qaata ilaahay kitaabka wuxuu ugu hanuunin subul salaami wadooyinkii nabadgelyada adduunya akhrab adduunya akhrab la yaa iskale adduunya akhrab labadaba allah iskale soo ma man kaana yuriidu hawaaba dunyaa fa cinda allaahi hawaabu dunyaa waalaakhira labadaba ilahay baa iskale sooma labadaba nabadgelyadeeda ilahay ba gacanta ugu jirtaa marka asagaa kugu han markabaad fa cinda allaahi hawaabu dunyaa waalaakhira marka maxaa la yidhi yahdii bihi illaahu man ittabaca ridwaanahu subula salaami wadooyinkii baad nabadgelyada baad wayukhrijuhum wuu ka saarahayaa kuwa ridlaha ilaahay baad meeshuu ka raali yahay qaat oo u hoggaansamay kitaabkiisa min aulumaati ila nuuri mugdi buu ka saar ilaahay nuur buu sida shaydaanba bilcagsi uga dhigi waay aayadii kale allahu waliyu ladiina aamanuu yukhrijuhum min aulumaati ila nuuri waladiina kafaruu wliyaahum udaaquut yukhrijuunahum min annuuri ila aulumaat bilcagsi bilcagsi ahayd waad wayukhrijuhum min ila biidnihi biidnihi wayahdiihim way ila siraadin mustaqiim in aayadu saahayd baan waad ويهديهم إلى صراط مستقيم آياته كل سيسا وراتمنا في ربا آيات يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين آيات ديك يا أيها الناس قد جاءتكم موعدة قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه ويهديهم إليه صراطا مستقيما آيات هذا كورسي لفظي كان كيابانها ميلا إنا وذا كخلدي آيات دو آيات دي هذا كورسي ومرينو بلا معنى تاي في رأي اسكو وضدهم بهايا آيات دي كالإلهي محوكو إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما بل انتن لينغو علعنها يا فيرن سو مرين waxaan haddayna saamayn waayaan oo qalbigeenna uu goyn waayo oo qalbigeenna uu jilcin waayo oo qalbigeenna uu duxin waayo waxa kale marka ku taabanaya muxuu yahay suuragal ma ina haada kan alqur'aana ee qur-aanka yahdii hiya aqwam wadadii ugu toosni badnayd buu ku hanuuninhaya somaaragt yahdii wuu hanuunin lilatii hiya aqwam dariiqadii baad ugu toosnaanta badnayd iyo jidkii ugu toosnaanta badnaa yuu saaxiibkii baad ku hanuuninhaya wayubashiru lmu'miniina aladiina yacmaluuna asaaliaat qur-aanka muxuu ku bishaareen muminiinta amalka saalixa la imanhayo qur-aanka u hogaansami waad anna lahum ajran kabiira ajir aad u weynaan badan waati aan u horraysay baan kusoo sheegaynay baad markaas waidan la aataynaahum min ladunna ajran cadiima waa isla midkiya soomaarid ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وبالعكس عندنا وعيد كينا وعيد كينا واكا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما qur-aanka saas wada marka kulli baad marka isu wada rumay isu wada daba socda oo isu wada rumay intaana kolba kolba laynagu calin hayaa oo kolba laynagu calin oo kolba dhinac laynaga tusibaan marka kitaabka ilaahay sidii loo soo dejiyay inaad u fahamto ood u qabsato yuu kugu anfici haddaadan u fahmin adamaba fahamsanid halaagsantay haddaadan u qabsaninna ayadana baad halaag kalo ka sii daran un weeye waan ila asaga inaad cuskataa loo baahan yahay quraanka siisa aad u qabsato واعتصموا بحبل الله جميعا سيله الله واعتصموا بحبل الله جميعا ورحدق الهي با لقبسده وا قرانكي با ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم ومن يعتصم نكي قبسده كدغا بالله بكتاب الله كتابك الهي نكي قبسده كدغا فقد هدي الى صراط مستقيم ninkii toosnaan dooniyo meel kale ha u dooninba ha foofin meel kale ha u kacin baad ilan ilaahay kitaabkan uu kuu soo dejiyo kugu talagalay maxaa la yidhaa weel salkaa laga tola weel salkaa laga tola salkiiba adoon fahamsanayn feeyo baad marka maxaad ku gaadhiba weel salkaa laga tolaa baad waman yactasim billaahi faqad hudiya ilaa siraadin mustaqiim waayo siraad mustaqiim ayaa lagu hanuunin wuxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam والسلام حديث بعد marka saxay imaam muslim baad uu soo saaray dadka abi hurayri oo aayadan hadda baad markaas inoogu dambeysay macna ahaantiisa baad waafaqsan wuxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا إلهي صدح شيء وإذن كرهاد نقول يا النبي عليه الصلاة والسلام صدح شينا وإذن نعها وإذن مرحبا إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا صدح شينا إلهي وإذن كرهاد نقول هيا وإذن لجعل يهي وإذن لدوني صدحنا إلهي إذن مرحبا وإذن كرهيبها يا وإذن كمن عنها يا يرضى لكم إلهي وإذن كرهاد نقول هيا بل أن تعبدوه إن العابدان ولا تشركوا به شيئا سيدو أسوأ يلي واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا أن تعبدوه إن الله عبدان بو إذن كرهد النقن ولا تشركوا به شيئا وإذن إلهي وحبا إذن أقول شريكين وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا سيد لفظك آيات واحد آيات دي كلمات واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا آه nabigu calayhi salaatu wasalaam wa an tactasimuu wuxuu ilaahay idinka raadi noqonayaa inaad qabsataan bixablillaahi jamiican kitaabka ilaahay baad dhammaan inaad qabsataan oo walaa tafaraqu idan ku kala tagin baad kitaabka idin kulmin eh inaad asaga wada qabsataan saddexdaa shay ilaahay raadli buu idinka noqon an tacbuduuhu وأن تشركوا وألا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا بعد saddexdaas weeye wuhi imaamunawowi baa kolka waxaa idinkaa fasirahay saddexda saasay u kala yihiin buuri saddexdii kale waykrahu lakum ilaahay wuu idiin nacahayaa qiila waqaala waxaa la yidhi waxay tidhi hadal mala yacni hadal mala yacni baad mm, layskuma mashquulin hadal aan nacfi lahayn layskuma mashquulin maxaa la yidhi maxay tidhi hilibli maxaa ka yeedhay kan maxaa weeye ood maanta o dhan baadle marka aad daldasho um baadle wixii jira asagaaba kuu iman baadle war jiraaba cakaara yimid baa layidhi Eh, xataa wixii aad meelaha aad war muhiim ka rajanaysay asaga aan istaagayn hadda zamankan la joogana iska badaa eh, nabigii baa wallahi nabi maxamed baa miisaal soo qaan jir calayhi salaatu wasalaam satubdi lakal ayyaamu ma kunta jaahilan ويأتيك بالأخبار من لم تزودي ستبدي لك الأيام maalmuhu waxay ku daahirn hayaan oo ku tusin hayaan ma kunta jaahilan waxaad u ka jaahil ahaan jirta oodan ka ogeyn baad wayaatiika bil akhbaari wararka baad waxa kuula iman man lam tuzawid nima aad u saahaysiinin baad nima war ii keeno sahay qaado ii keeno isa waraada dhiin ba asoo kuula ma istaagi karo ruux baad asoo kuula baro war hebel ma maqashay baad waxa saa dhacay baad asaga waa kaaga isaga imane ha ku mashquuline war danaha iyo waxa ku anfacahay baad ku mashquul bali ويكره لكم قيل وقال كتر كتانه بعض سومالته واسيد كتر كتانه كاس الى هدين عيباد وكثرة سؤال سؤال فرب بدن بعض سؤال الدنيا ويديسنيسو adigoon dan saas ayna kugu qabanin ama he su'aal baad marka cilmi oo waxaan loo baahnayn iyo wax dhacay aan ahayn ay aad isku mashquulisa baad ayadana lama rabo baad hada kor baana oo kitaabka minhaajka wada raacanayna wadaado yaa wuxuu yiri baad la wadaad war hadda hadday samadu ciiguna nagu soo daayso ay nagu daado maxaan sameynayna soo wada najaaso mayno see la yeeli roomun dhiig hadda hadda nagu soo daado maxaan sameynayna mid kale wuxuu yidhi aan aragna horta bal loo kaadi wiil kolkuu daawada kolkaas yaan u baaranaynaa kitaabte horta bal hadda bal nagu mashquul hadda naga daawo kitaabka raacay minhaajka horta hadda ee eh, bal u kaadi wiil wada kolkaas uu daawada markaasaan yaa waaqi xadiidada ay joogtaa badan ku mashquulaynaayay baad su'aal noocaas oo kaleeta ama su'aalu taanud wala wadaadkana ku day masaladii baad marka inuu sidoo fahamsan yahay sida u waday iyo baad wuxuu aaminsan yahay baad su'aal baad ma ah. aad isticaad uga jeedo baad markaas barasho aad uga jeedo ma ah. fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun jeedo ma ah. wadaadkan bal ku day wadaadkan bal ku day waxa kale oo lamida ah sida in badan dhacaysa baad marka caamadii islaantii buu iska furi tusaale ahaan ishuba mariye ninka islaha ugu cilmi badnaa ama ugu cabsi badnaa buu u tagay islaantani wuxuu yiri baad waxba kuma haya xariga eber ha ila ninka isleeyahay waa ugu cilmi badan yahay waa ugu aqoon badan yahay waa ugu yaacanihi baa la waracsan yahay haduu weydiiyo baa markaas oo u sheegay inuu ku kaafto aan reesoma bal wadaad baa meeshan ugu sheegay hebel bal weydi haduu yiraahdo baa la waxba ku ma oge meeshan waxba laga helay laab laab bas way wakaasadi ah asagii uu raaci baa wa kadrata su'aali wa yawat wa idaa'at maal maalka oo la dayaco nabigu kaleey salaatu wasalaam maalka ilaahay muxuu ugu talagalay maalka ilaahay wuxuu ugu talagalay in meel xaq ahana laga soo kasbo meel xaq ahana lagu bixiyo ilaa qiyaamadu way ima doontaa laa tazaalu qadama cabdin xataa yus'ala can arbacin maxaa ka mid ahaa وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وكمدها marka meel aan laayiq u hayn maalkii qaada wax afkeeda la dhahdaad oo xaraan aad ku bixiso dejiso idaacatal maali wey maal dab lagu shidan idaacatal maal ha u qaadan iyo maal meel inta la dhul iskaga tagay ujeedadu ma ahwaad meeshii loogu talagalo ku meel aan hadaad ku bixiso idaacatal maalkii ugu weynaa weeye baad idaacatal ugu weynaa baad saddexdaana nabigu wiidin eh, ilaahay wiidin nacayaabu nabigu kaleey salaatu wasalaam baad wiidin nacayaabu midda kale umar ibn khadaab عمر بن الخطاب حديثه بعد اسغنا صحيح امام مسلم بو اسغنا صحيح كسو سارhay امام مسلم وصحيح كسو سارhay عمر بن الخطاب يا خلافديسي بعد markayu مكه الى اسغو مدينه joogo caasimadii baad marka madiina ahayd oo khilaafadu baad isaga dambeeyay makka baad marka wuxuu uga khaliif yeelay nin la yiraahdo baad markaas naafic ibn abd al-harith naafic ibn cabdilxaari yuu khaliif uga dhigay marka waqtiun waqtiyada ka mid ah yaa cumar iyo khaliifkii makaad yaa waxay ku kulmeen baad meeshii baad cusfaan loodhan jiray oo salaada baa nabigu uu ku tukaday la jiray culimada soo rirjireen salaatul qof ku tukaday oo Makka iyo Madiina dhaxda ahayd waa waadi Usfan iyo Umar ibn Khattab iyo khaliifkii waa marka amiirkii baa la Makka yaa meesha ku kulmay markaas wuxuu yiri baa man istacmalta ahlal wadi waadi maan ree makaad buusheeg warwaadigii baad warree makaad yaad caamil uga dhigteen adiga waa kane lama joogtida baad markaasaa wuxuu yidhi ibnu abza ibnu abza cabdiraxmaan ibnu abza la laakiin baad asagu nisbada ku gaabsaday ibnu abza nin la yidhahdan khaliif caamil uga dhigay cumar baa wuxuu yidhi waman ibnu abza ibnu abzahaasina yuu ahaabu keebuu ahaabu markaasaa wuxuu yidhi baadle marka naafic mawlan min mawaalina weye waa mawlo mawaalidaanadii ka mida ah. macnaha waa raggii la xoreeyey adoon addoommadaanadii ka mid oon xoraynay la xoreeyey baa haddee bani aadamna waa taqaanaane nin addoon soo maray ama addoon ahaa ama iska waxayo la liidahay haddii baad marka dadkan madax looga dhigo waxaa laga yaabaa in badan inay yasaan oo ayna u hogaansamino ilan wuxuu ku fiican yahay ninka madaxda in laga hebaysto haybadda lafteeda waa shay qaali ogow shay qaali awey ninkan madaxdii duu haybatin inuu yahaa loo baahan yahay nin laga haybaysanhayo u yahay alla waa kii hebel dir nin walba iska yidhaahdo waa dhibintiisa laaga ogow markaasaa wuxuu yidhi mawlan min mawaalina markaas qad istakhlaftahu mawla cumar ibn khadaab oo maraga waa ajiladii iyo wixii iyo nimankii qurayshada ugu kibir badnaa oo addoommadii waxaaba aan tibaarinba jirin ilaan dadka qalbigooda wixii rasmiga ku ah aad uga masuulahaye ma waad uga dhigtay buu yidhi quraysh iyo rag dadka ajilada ah baad uga dhigtay reemakaadoo dhan yaad nin addoon ah baad ahaan jiray baad hadda uga dhigtay buu yidhi khaliif oo ayaga uga khaliif dhigtay buu qaala nacaam buu yidhi waan uga khaliif dhigay buu maxaa yeelay buu yidhi innahu qaari'un likitaab illaahi tacaala waa nin kitaabka ilaahay aqoon u leh buu yidhi waa qaari'un kitaab kulka ilahi lafdiga keliyu yaqaana ujeeddada marnaba ha u qaadanin baa baad innahu qari'un likitaabillahi ta'ala وانه عالم بالفرائض انه عالم تنا كتسين بعد فرائشنا عالم بكو يهو يقانا بو ها inuu baad markaas quraankii baad iyo fiqiga ahkaamti kale uu yaqaano kan uu cadeey soo maaragt kolku inta yiri ya umar ibn khadam marka wuxuu yiri ama inna nabiyakum hooy marka baad haday saatay nabigiini faqad qala sallallahu alayhi wa sallam nabigiini wuxuu yiri buu yiri إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أبو النبي عليه الصلاة والسلام هدو سايا مولها هذا وكتابك إلهي ساء يقان وحلاشي حرامتي بل أما فراش ساء قرن هيو نبي إني وحجري عليه الصلاة والسلام نبي إني وحجري إن الله إلهي يرفع بهذا الكتاب كتاب كان قرآنك إلهي وحكوكر يلا أقوام قوم يلا إن الله ننكي بعد كتاب كيس يقان مباسر marka yaani uu mudan yahay arintii uu taskiyeynaya oo u sheegay baad markaas arintii ku boorinaya inuu baanan ku toosnaabo cadeynaya wayadau bihi aakharina kuwa kale ilaahay uu ku duleeyaa kuwa kalena ilaahay uu ku duleeynaya marka hada quraanka in ninkii qaata ilaahay uu koriyay in la ninkii qaadan waayana in hebel iyo ree hebel iyo qabiil hebel iyo qabiil fulaan waxa ilaahay agtiisa ma taal ina akramakum cind allahi atqaakum uya marka kitaabkan qur'aanka ahaa ninkii baad inuu ilaahay kor yeela dooni ilaahay asaga ku kor yeelahaya ninku ilaahay inuu dejiyo baad dooni asaga baad marka ayuu seegiyo baad marka yaa lagu ihanaysanaya marka Umar ibn Khadaab taasuu baad markaas eh, Naafi' ibn Abd al-Harith taasuu baad marka jawaab u siiyay macna in arintaas ku toosnayd iyo baad marka sheegahaya eh, Imam Muslim baan soo saar ahadiitha baad macna saas oo kale aad baa u badanta waxa kamid ah wuxuu yidhi saxaabigii loodhan jiray baad markaa abu shurax alqaadi abu shurax alkhusaaciy abu shurax alkhusaaciy maalin maalmaha ka mid ah yuu nabi nagu soo baxay buhi calayhi salaatu wasalaam markaasuu nabigu yidhi abshiruu waraa bishaarayst abshiruu waraa bishaarayst wuu ku celiy abshiruu waraa bishaarayst saddex jeer nabigu saxaabada calayhi salaatu wasalaam waxay lagu bishaaraysan laha in la sheegaa loo baahan yahay soo maa markaasa wuxuu yiri nabigu alaysa tashhaduna an la ilaha illa allah wa anni rasulullah alaysa shani halku min sanahayn tashhaduna inaad qiraysaan an la ilaha illa allah wa anni rasulullah ahay shahadataynkii baad kuwa saa u qirhaya miyadan ahayn قالوا وحنا بلا إن ننقرين جوجي الرسول وانقرينا واسداس وي inuu baadle allah waaxid iyo keligii yahay allah adiguna rasuulkii allah soo dirsaday aad tahay waanu qiraynaa bay yidhaahdeen ah, markaasaa wuxuu nabigu calayhi salaam wuxuu loogu bishaareen waa kane inna hada alqur'aana qur'aankan darafuhu biyadi illaahi tacaala daraftiisu gacanta ilahay bay ku sugan tahay gacantan hadda gacantan qumanaha u malayn wa darafuhu biaydiikum darafka kaleetana gacmihiinna ku sugan yihiin baad Eh, marka gacanta inaan gacan quman iyo darafka iyo daraf quman aan loo jeedin oo macna looga jeeda meesha inagu maxaan darafan hadda haynaa waa kun gacmahani maxaan ku haynaa ujeedada saas ma marka lafdiga daahirka ku dureeri kolka lagu leeyahay bal daahirka waan ku dureerinay aw hadda darafu biyadillahi biaydikum balaydi aw darafka quraanka gacmahan ku haysan مش معنى لو جدا اغو واسكو ودمي وانسام ميلا كلنا وانسام ضرفه قران كدرف كيسو بيد الله تعالى bi yadillahi ta'ala ودرفه ومعنى درف كلهنا بايديكم النبي عليه الصلاه والسلام idinku gacmaha idinku sugan yahay nabiga kaleey salaatu wasalaam macnaha tusaale ahaan waxa lagu tusaaleynayaa ruux baa la ceel ku jira ama meel hoosowna ka bixi karin baa la ku jira oo meel halaag oo khatar ku jira asaguna aan iskii u bixi karin oo xarig adag loo raariciyay baa dad awood leh una xariguna waa adag yahay faqad istamsaka bilcurwati alwufqa la infisaama laha soo ilaahay male alfiiri baad quraanki faqad istamsaka bilcurwati alwufqa la infisaama laha ninkii baad xusooma xarig adag oo inuu go'a laga yaabanayn mid xoog badanna oo inuu baad ama soo raacma ka soo aan laga yaabanayna oo hayo baad in allah waxa darafuhu biyadillahi ta'ala balaysa mark oo hayo oo adigii baad markaas aan bixi karin gacmaha lagu geliye dhab adigana nafti baa ku haysee sii dayni maysid marka asna kuu gu'i mahayo sida aaya dhuguu sii waday baad marka lagaaga bixiyo bannaanka lagu dhigay baad fiir tusaale arrintu waa saas baad marka tusaale lagu siinaya quraanka ilaahay ninkii qabsada faqad istamsaka bil urwati al wuthqa lam fi samalaha wuxuu baxayaa baad ninkiibaad marka fariisa uu ka bakado bas weeyabaad way u dhamaatay baad sidaas marka nabigu wuxuu yiri salaatu wasalaam darafuhu baad biyadillahi ta'ala wa darafuhu bi aydikum daraftiisa kalena macnaa idinku gacanta idinku jiraabaad quraanku macnaa waa xiriir rabbiga idinka baad idin dhaxayabaad kaas weeye buu nabigu kaleey salaatu wasalaam baad fa innakum fastamsiku bihi nabigu kaleey salaatu wasalaam fastamsiku bihi marka qabsada ku dhaga hasi daynina darafuhu biyadillah wa darafuhu biaydikum fastamsiku bih qabsada ku dhaga nabigu alayhi salatu wasalam fa innakum idinku lan tahliku ma halaagsamaysan walan tadillu wala madumaysan waaye bacdahu abadan kadib quraanka hadaad qabsataan inaad ama halaagsantaan ama aad untaan rajo laga maqabo nabigu alayhi salatu wasalam fa innakum lan tahliku ما هلاك سميسان ولن تضلوا من دميسان bacda istimsaak alqur'aani qur intaad qabsatay ood ku dhegtayba kadib abadan weligiin ma dhumaysaan oo baad lama halaagsamaysaan bal marka qur wuxuu u baahan yahay ikhwata alacizaa in qur baad marka lafdigiisii la barto waa wasiila macnihii dartii loo soo dejiyey oo in lagu dhaqmo loogu talagalay in la fahmo looguna camal falo siduu yahayna loo qaato kaasuu u baahan yahay bal kolkaasaad noqonaysaa waad ninkii xadhigga ilaahay baad la qabsanhayay oo cuskanhayay baad kaasaad markaa yaad ku soo bixi marka insha allahu tacaala eh, waqtiguna way nagu dheeraan caaw intan ay nagu soo gabagabaynhayaa waxaan aan idinku nagu soo gabagabaynhayaa oo dhammaanteen aynu kullibaad markaas aynu macnaha isxusuusinaynaa aayaddii uhor aan ku bilaabay oo ahayd ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما war haddii dadkani waxaan lagu waalinhayay loo sheegaya hadday qaadan lahaayeen sidaasaa u khayr badnaan lahayd iimaankooda iyo diintoodana rabbi uu u sugi lahaa qumaata ugu lahaa ajir cadiimana ilaahay uu siin lahaabaa ajir cadiimahana ilaahay uu siin lahaaba jidka mustaqiimkana uu ku toosin lahaa aayadda nin walba macnaheeda aayadda nin u fiirsa waad marka kitaabka ilaahay ku tilmaami waad ay wala hadaynaahum siraatan mustaqiima wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu wa ahkamum sawab